الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay aayaadka ku caddeeyey haweenkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay doorteen ilaahay rasuulkiisa inay ku hadhaan oo adduunyada ay iska iloobaan ayaa ilaahay subxaanahu wuxuu u gartay in wanaagga tooda samaysa waana siday sameeyeene inuu ilaahay ajarka u labanlaabo oo aanay la ajar noqonaynin dadka intiisa kale maanaa labanlaabid ilaahay inuu ku siinayo subxaanahu watacaala allah wuxuu yihi waman qofka yaqanut adeeca kunna xaal uu idinka idinka mid yahay qofka adeeca lilaahi alle qofka adeeca wa ilaahay rasuulkiisa adeeca watacmal samaysa saalixa camal wanaagsanna samaysa nu'ti waanu siin doonaa haa haweenaydaa camalka wanaagsan samaysay ajaraha ajarkeeda ayaanu siin doonaa maratayni laba sheer baanu siin doonaa macnaha waanu labanlaabi waactadnaa waxaanu u diyaarinay lahaa haweenaydaa wanaaga samaysa ee haweenka rasuulka ka mid ah risqa risiq baanu u diyaarinay risiqaasoo kariima wanaagsan macnaha jannada ay ku yeelanayaan waman midba yaqnut waman yaqnut qofka adeeca min minkunna xaala idinka idinka mid yihiin lilaahi alle adeeca warasuulihi ilaahay rasuulkiisa adeeca wa tacmal haddana dumarkii baa laga hadlay wa tacmal samaysa saalixa camal wanaagsanna samaysa nu'ti waanu siin doonaa haa haweenaydaa waxaanu siin doonaa ajarahaa baanu siin doonaa maratayni labalaab baanu u siin doonaa macnaha laba ashe waanu u laabaynaa wa actadnaa waxaanu u diyaarinay lahaa haweenaydaa camalka wanaagsan la timi risqaa baanu u diyaarinay risqigaasoo kariima wanaagsan allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala isagoo aadaab baraya haweenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ilaahay uga baqaan sida ilaahay uu faray waayo haweenka rasuulku lamay mid ahayn haweenka caadiga ah oo haweenka caadidii ma gaadhayaan fadliga iyo mansilada ay lahaayeen haweenka rasuulku allah wuxuu yihi subxaanahu yaa nisaaa annabiyi nebiga haweenkiisow yaa nisaaa annabiyi nebiga haweenkiisow lasunna maydaan ahaanin ka axada axad lamaydaan mid ahaanin qof lamaydaan mid ahaanin axadkaasoo min annisaa haweenka ka mid ah macnaa haweenka caadiga ah lama midtihiidin maadaama ilaaha idiin qadaray inaad haweenkii rasuulka aada noqotaan lasunna maydaan ahaanin ka axad qof lamaydaan mid ahaanin axadkaasoo amba qofkaasoo min annisaa haweenka kale maaragtay ka mid ah goorma in istaqaytunna ilaahay cadaab ka baqanaysaan macnaha noqda qaar ilaahay ka baqa subxaana amba in haddaad ilaahay ka cabsasaan oo ma timaadaana la kacabsi falaa takhdacna ha u jilcinina bilqawli hadalka ha u dabcinnina ragga markaad la hadlaysaan allah wuxu uhi subxaanahu watacaala in itaqaytunna ilaahay haddii aad ka baqataan ajarkiinna ayaa ilaahay idin siin doonaa oo ilaahay subxaanahu watacaala weliba uu idinkaga badani haweenka kale falaa takhda'na ha u dabcinnina bilqawli hadalka ha u dabcinnina macnaha ragga waa tardiiqu lkalaam macnaa hadal dabacsan ha kula hadlina raggi oo haddaad hadafka dabcisaan fayadamaca uu damac galo amba idin damco alladii midka fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay marad cudurku oo qur-aanku quluubta markuu ka hadlayo laba cudur buu ku sheegaa mar waxa weeye cudurka jahliga nifaaqa gaalnimada iyo wax lamida ah marna wuxuu ku tilmaamaa maradu shahwa yani qofkan deesinada damaac doonaya waa qof qalbigiisu uu buko oo marid uu yahay marka falaa takbacna ha u dabcinnina bilqawli hadalka ha u ragga oo haddaad u dabcisaan waa jawaabta nahyiga oo haddaad u dabcisaan fayadamaca uu galo amba uu idin damaaciyo alladii midka fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay marad cudurka wa qulnaa waxaad ku tidhaahdaan macnaa ragga markaad la hadlaysaan qawla hadal hadalkaasoo macruufa wanaagsan oo ku saabsan un khayrka un macnaha culimada qaar waxay leeyihiin markay haweeneydu la hadlayso ragga gayaankeeda ah ajaanibta la yidhaahdo waa inay kula hadashaa hadal aan dabacsanayn tafkiim wax la yidhahda aanu ku jirin walaa tuqaadibu almar'atu alajaaniba kamaa tuqaadibu zawjahaa siday ninkeeda ula hadlayso si lamid ayaanay ula hadlin waqarna kunagaada jooga waqarna jooga fii buyuutikunna guryihiinna kunagaada oo guryihiinna laasima oo iyadoon bani idin saarin amba xaaja aanay idin saarin guryihiinni haka ka bixina laakiin hadday bani jirto xaaja ay jirto way bixi karayaan masalan alxawaaju sharciya waxyaabaha u bixi karaan waxaa kamida mida ah salaada oo kale inay masaajid kusoo dukato shardi iyadoo dee shuruudihii culimadu ay ka hadleen amba nusuustan laga helay ay jiraan sida rasuulkuba yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah walayakrujna wahuna raqilaatun macnaa hau diidina addoommada ilaahay masaajidada inay tagaan iyaguna ha baxaan iyaga oo aan isqurshin oo aan isgooyeynin raqilaat yani hayr mutatayibaat guryahaana uga khayr badan ma arkaysaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi guryihiina jooga rabbi waxa uu yihi walaa tabarajna yaanay ha ismuujinina walaa tabarajna ha ismuujinina tabaruja aljaahiliya jaahiliyadda ismuujinteedii wax weledu inay dee maryaha iska dhigato madaxa qaawiso gacmaha qaawiso dudumada qaawiso wey amaba ha ilaamiyada laafyooto walaa tabarajna ha ismuujinina tabaruja aljaahiliya jaahiliyadda ismuujinteeda oo kale jaahiliyadii alula hore macnaa maa qabla lislaam islaamka wixii ka horeeya jaahiliyadoodu waxay samayn jireen ha samaynina oo masalan mujaahid oo kale wuxuu leeyahay haweenaydu way bixi jirtay jaahiliyadan hore laga hadlayo markaasay ragga dhex qaadi jirtay takruju tamshi bayna yaday rijaal fadalika tabaruju ljaahiliya hadday raggaba dhex qaato waa tabarus jaahiliya buu leeyahay qataada isagu wuxuu leeyahay kaanat lahuna misya watakasur wataqanujo maanaa isku jebin iyo iskudardarcin noocaas oo kale ayay samayn jireen maarkaysaa culimada qaar waxay leeyihin waa inay iska dhigto garbasaarka iyo jilbaabka amba madaxaba ay qaawiso weeye amba luquntaba ay muujiso amba la arkaba iyo wax lamida marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala ha ismuujinina waa ismuujin u soo jiidaysa xumaan iyo faaxisho wa aqimna ooga haweenkii baa ilahay la hadlaya salaada ooga wa aatiina bixiya azakaa zakadana bixiya ilan iyaguba hadday maal yeeshaan waajib bay zakadu ku noqonaysaaye wa adicna allaha allana adeecayo wa rasuulahu rasuulkiisana innamaa yuriidu allahu alle wuxuu doonayaa liyudhiba inuu ka kaxeeyo cankum xaggiinna inuu ka kaxeeyo alrijza qurunka iyo dembiga ahla albayti yaa ahla albayti baytkan amba gurigan ehelkiiso wa ahla bayti nabiyi sala allahu alayhi wasalam marka ahlulbaytka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenkiisu miyay soo gelayaan mise soo geli maayaan ahlulbayt nabiyi ma waxaa la odhan karaa un xasan iyo xuseen iyo cali iyo hooyadii faadimo mankaasun baa la odhan karaa sida iyo inta rasuulku dhaha alayh salaatu wasalaam mas'alada sida ugu saxiixsan saddex qodab ahlucilmigu ku leeyihiin qaarkood waxay odhanayaan haweenka nebiga ahlulbayt maaha qaar kalaa darafka kale ka taagan oo leh xasan iyo xuseen iyo cali baan ahayn markaa qowlka ugu wanaagsani waxa weeye haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xasan iyo xuseen iyo faatima iyo cali intuba ina ahlu rasuuli calayhi salaatu wasalaam ay yihiin ahlalbeyti inuu idin dahiru yaa ahlalbeyti dhamarkaa yaa ahlalbeyti wayudahirakum inuu idin dahiro ayuu alla doonayaa subxaanahu watacaala tadhiiraa dahirid oo wax dembiyaba dembigaba alla idinka maydha subxaana wayudahirakum waa laydin dayro tadhiira dahirid waa laydin dayro subxaanahu watacaala ma arkaysa allah wuxuu yihi wadkurna xusa haweenkii rasuulka ilaahay la hadlaya wadkurna xusa maa midka xusa xasuusnaada yutlaa lagu akriyayo fii buyuutikuna guryihiina lagu akriyaayo oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ah ka mid ah waalxikmati ah sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sunnaha waalxikma ah sunnaha rasuul min aayaati illaahi ilaah aayaadkiisa ka mid ah waalxikma ah kaana xusa oo ku camal fala ina allaha alle kaana wuxuu aadayhayna ladiifa ilaaha kulidda badan weeye khabiiraa waana ilaaha xogogaalka ah subxaanahu watacaala markaan xikmatu waa asunna asunna allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala ina almuslimiin kuwa muslimiinta ah ee ragga ah iyo walmuslimaati kuwa haweenka ah ee muslimaadka ah waad garanaysaan marka la kala farqiyo oo de waa qofka ah shahaada qiraya ee salaadii oogaya ee sakada bixinaya ee soomaya ee xajaya weeye wlmu'miniina iyo kuwa mu'miniinta ee ragga ah ilaahay rumaysan rusushiisa rumaysan yowma alaakhirka qadarka sharkiisa iyo khayrkiisaba maalinta dambe wlmu'miniin kuwa mu'miniinta ee ragga ah iyo wlmu'minaat haweenka muminaatka ahi iyo wlqaanitiina kuwa alla adeecsan ee ragga ah iyo wlqaanitaati kuwa ilaahay adeeca haweenka ah wsaabiqiin kuwa runta sheega ee ragga ah iyo wsaadiqaati kuwa haweenka ah ee iyaguna runta sheega waalsaabiriina kuwa sabra ee raggaha ah kuwa sabra ee haweenka ah waalkhaashiciin kuwa u khushuuca ilaahay subxaanahu watacaala isu dhuldhiga salaadoodana kula yimaada khushuuc iyo waalkhaashicaat kuwa haweenka ee khushuucda la yimaada waalmutasadiqiin kuwa raggae waxbixiya sadaqadaysta iyo wlmutasadiqaati kuwa haweenkaa iyaguna waxbixiya bixiya wsaa'imiina kuwa sooma ee ragga ah iyo wsaa'imaati kuwa soome ee haweenka ah iyo wlxaafidiina kuwa ilaaliya ee ragga ah furuujahum xubnahooda taranka ilaaliya sinaka ilaaliya iyo wlxaafidaat kuwa ilaaliya ee haweenka ah furuujahum iktifaadaa jira kuwa hore lagu kalsoomay wzaakiriina allaha iyo kuwa ilaahay xusay rajaa kasiira in badan iyo wzaakiraat haweenka iyaguna ilaahay xusa in badan acadda allahu jumladaasa khabarka dhacay acadda allahu alla wuxuu u diyaariyey lahum kuwaasi maqfira dembi buu alla u diyaariyey iyo wa ajraa buu u diyaariyey cadiima weyn ajar weyn baa ilaahay u diyaariyey subxaana watacaala huwa wamaa kaana uma haboona uma cunsanto xalaalna uma aha limuminin qof mu'minoo nin ah iyo walaa mu'mina haweenay mu'minada uma haboona idaa qada allaahu alle markuu xukumo iyo warasuulu rasuulkiisu markay xukumayaan amraa amar hadday xukumaan an yakuuna inay u ahaato uma haboona lahum kuwa mu'miniinta ah alkhiyara doorasho maaragtay min amrihim amarkooda ay ka doortaan kii ilaahay iyo rasuulkiisa waynaba ka alle iyo rasuulkiisa ay horumariyaan wamaa kaana ay wamaa yambagii uma haboona limu'minin qof mu'mina uma haboona iyo walaa mu'mina haweenay mu'minada idaa qada allah alle hadduu xukumo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu amra an yakuuna inay u ahaataa uma haboona lahum iyaga alkhiyara doorasho min amrihim ayagu amarkooda ay ka doortaan kii ilaahay subxaanahu watacaala waman yacsi illaaha qofka ilaahay caasiya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa faqad sabahan balla wuu lumay qofkaasi balaala lumid ayuu lumay lumidaasoo mubiina caada marka ayaddani waa caam weeye qofkatoo mu'mina uma habboona inuu amarkii ilaahay iyo ka rasuulka u khilaafo waa inaad arrinta naftaadu ay ku faraysa aad ka tagto oo ka ilaahay iyo rasuulkiisa aad qaadato weeye allah wuxu subxaana wa watacaala wadkur xusnabiyo id waagii taqulu aad lahayd liladii ninkii aad ku lahayd ancama allaahu alla u nicmeeyey calayhi isaga islaamnimada ugu nicmeeyey wa ancamta adiguna aada u nicmaysay calayhi isagaa samaysay waa saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu xaarisa saxaabigaasi waagii saariyadiiba rasuulku iibsaday calayhi salaatu wasalaam isagoo addoona dabadeeto tabani buu sameeyo rasuulku ka abtirsamay oo zayd ibnu maxamed baa la odhan jiray ayuu la baxay dabeeto carabtu dhaqan bay iska lahayd oo ninku markuu ku abtirsado min Eh, inta ilmana helaan bal lasoo iibiyo ina hebel bay qofka iibsade bay maaragtay ayay ugu abtirinsadeen dabadeeto sida ilmihi u dhalay oo kale ula dhaqmi jiray marka may banaanayn dhexdooda in ninka adiga kugu abtirsaday naagta uu guursado amba uu qabo hadduu furo inaad guursato dhaqan umay hayn waa ninkaa islaam maaragtay dhaqan umay hayn ilma ardalina wuu ahaa marka arrintaasaa ilaahay baabiyey subxaana watacaala aladiyaa baa la odhan jiray ninku imaanu dhalin buu odhan jiray anaan dhalay markaa waxaa dhacday ninka la odhan jiray zayd ibnu muxamed waagaa hore laakiin zayd ibnu xaarisa ayuu asal ahaan u ahaa rasuulku adoon buu adoonnimo ayaa rasuulku u iibsaday kadibna wuu xoreeyey ninkaasi wuxuu qabay zaynab markuu zaynab qabay radia allahu maaragtay anhu canhu waxaa dhacday in rasuulka ilaahay u sheegay in ninkan zayd la yidhaahdaa husayna bintu jacshin inuu furi doono dabadeeto markuu furo rasuulku uu guursan doono dabeeto say asbaabihii dee rasuulku uu ku guursan lahaa zaynab ayaa ilaahay qadaray oo zaynab iyo waxa qooda isdaray zayd way wada dhaqmi kari waayeen markaa rasuulkuna markuu la sayd oo yidhahdo maxaan yeelaa waxaa doonaya inaan zaynab iska sii daariyo waxaa dhici jirta in rasuulku yidhahdo waa reerkaaga iska hayso laakiin qadiyaddan meesha taalle waxyahaan baa ilaahay ugu sheegay inuu zaynab ibtixaad rasuulku guursan doono arrintii baa rasuulku markaa qarinaya tafsiirka ugu wanaagsani taa weeye waxaa dhici karta mufasiriinta qaarkood inaad ku aragtaan inay idhaahdaan rasuulka zayd oo qaba zaynab ayaa rasuulku jeclaaday naagtan arrin rasuulku uu macsuul ka yahay la ajli qabo in nabiy llaahi maxamedu jalaalo calayhi salaatu wasalaam oo uu doonaya markaa in loo soo furo waa qadiyad aan jirin weeye marka qadiyadda rasuulku qarsanayay waxay ahayd qadiyadda waxyahaan ilaahay ugu sheegay in sayf uu sayna furi doono dabeedna rasuulku guursan doono xikmadda ilaahay ula jeedayna waxay ahayd arrintan carabi ay ka diin dhigatay ee ah ilmaha dalino adiga lagugu sheegay haweenaydu guursaday inaad ula dhaqanto sidayso saasadad rasmiga u tahay oo aanay weligaa kugu banaana inaad guursato arrintaana rab ilaahay wuxuu doonayay subxaana watacaala inuu meesha ka saaro ashalu tafsiir wa axsanuhu wa asdaquhu haadaa wa id taquul wadkur xusnagiiow bal sheeg id waagii bal waktigii sheeg taquulu aada lahayd liladii kii aad ku lahayd ancama allaahu alla u nicmeeyey calayhi isaga waa nicmat lislaam islaamnimada ilaahay ugu nicmeeyey ee u ancamta adna aad u nicmaysay calayhi isaga aad u nicmaysay oo aad ugu nicmaysay horeyn aad horayso maxay aad ku lahayd amsik hayso zawjaka haweenaydaada hayso kaa'inatan calayh xaalay ahaatay korkaaga amsik hayso zawjaka hayso calayka korkaada xaalay ahaatee ha kula noolaatee haweeneydaada iska hayso oo wataqi illaaha ilaahayga ka boqana aad ku lahayd wa tukfii adiguna aad ku qarinaysay fii nafsika naftaada aad ku qarinaysay maa wax aad ku qarinaysay allaahu alle mubdii kii muushin doona uu yahay hi maagaba mubdiihi alla uu muushin doono oo wataksha annaasa dadkana aad ka baqanaysay aad arrintaa kala xishoonaysay walxaal aad sidaa yeelaysay allaahu alle walalle aad ka baqanaysay allahu alle axaqu uu ku xaqnimo badan yahay an takshaahu inaad ka baqano waa aayadday caashil ahayd haddii rasuulku waxyiga ilaahay soo dhiibay wax qarin lahaa aayaddan ayuu qarin lahaa waxna wixii rasuulku qaluubta ku haystay ilaahay u sheegay ayaa rabiyuli waa muujiya uu muujiyey alle wa tukfii fii nafsika baray naftaadana aad ku qarinaysay maa mid allaahu alle mubdih kii muujin doona u ahaaday wawa annaas dadkana aad ka baqanaysa walxaal allaahu alle axaqu ah ka ku xaqnimada badan uu yahay an takshaa inaad ka baqatahu alle falamaa markii qadaa uu ka dhamaystay zayd zayd markuu ka dhamaystay minhaa zaynab xaggeeda wabara xaajadii qadarkay ga isku lahaayeen wabara alxaaja yani qadarkay isku lahaayeen markuu ka dhammaystay sawajnaakahaa waanu kuu guurinay sawajnaaka waanu kuu guurinay nebiyow ha ayaga waad guursatay ha odhanin markaa bilaa weri bilaa mahar bilaa kada ilaahay baa uga guuriyey fawqa sabci samaawaat iyaduna way ku faani jirtay sawajnaakaha waanu kuu guurinay maxaanu kugu guurinay likay laa yakuuna si aanu u ahaanin amba aanu u noqonin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda si aanu u ahaanin xarajun cidhiiri fii aswaaji adciyaaihim ay fii tasawuji biaswaaji adciyaaihim kuwa loogu yeedho haweenkay qabeen guursashadooda oo nin waliba dee ninkii inay hebe lagu sheegayba naagtuu qabi jiray si aan qofka muslimka uga fogaan cilada baleeg likay laa yakuuna si aan u ahaanin cala lmu'miniina xarajun ciriiri fii azwaaji adciyaaihim kuwa ayaga loogu yeedhi jiray haweenkooda haweenkaa guursashadooda inaan ciniini ka qabsanin oo aanu ciniinin korkooda ahaanin idaa qadow markay ka dhamaystaan kuwa loogu yeeri jiray minhunna haweenkooda wadaraa intii alla u qadarayna la nood nooraadaan wadaraa xaajadooda wa kaana wuxuu ahaaday amrullah ilaahay amarkiisu mafcuula mid la yeelo la fuliyo alxaajatu alwadaru huwa alxaajatu waalaraw yani qofka intii ilaahay uga qadaray markuu ka dhamaysto weeye subxaanahu watacaala maa kaana ma ahaanin cala alnabiyi nebiga korkiisa ma ahaanin min xaraj ay xarajun wax idhiidhi la yidhaahdaa korkiisa kuma saara ama dembi fii maakii farada allaahu alla u qadaray amba u xalaaleeyey lahu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam wa sida taa uu guursaday hadda saynabe uu furay zayd sunnat allahi maxaa cidhiidhi korka rasuulka u ahayn sunnata allahi ka sunnati illaahi waa siday ahaan jirtay ilaahay caadadiis subxaanau watacaala dhaqanka alle amba sanna allahu alle wuxuu jideeyey sunna jidayn ayaa rasuulku u jideeyey inuu haween tiradaana iska guursado sunnahaasoo fi ladiina kuwii dhexdooda maaragtay ku furay khalow tegay min qablu ay min qablihi oo ambiyadii horaba waxay guursan jireen haween tiro badan ayay guursan jireen sunata allah amba sanna allahu alla wuxuu sideeyey daalika kaa sunna jidayn amba sunata allahi ay ka sunati illaahi sida alla caadadiisu ahaan jirtay oo kale fi ladiina kuwii rabbi uu ku fuliyey uu kula dhaqmay khalow tegay amba ugu xalaaleeyay min qablu wa kaana wuxuu ahaaday yahayna amru llah ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday qadara mid la jaray qadar buu noqday maqduura la gooyey qadaran maqduura mid la jaray oo kolaya buu ahaa ilaahi subxaana watacaala aladiina iladiina qalow ka sifeen aladiina kuwaasoo yuballiquuna waa kuwii tegay waa kuwe aladiina kuwaasoo yuballiquuna gaadhsiinaya dadka risaalaati illaahi ilaahay fariimihiisa gaadhsiinaya ilaa khalqih yuballiquuna gaadhsiinayay risaalaati illaahi ilaahay fariimihiisa ilaa khalqih oo wayakshawna kana baqayaho alle oo walaa yakshawna aan ka baqaynin axada qof ila allah alla mooyaane wakafaa billaah ilaahay baa kugu filan oo ku kaafiya xasiiba xaliya mid u xisaabiya alle subxaana watacaala amba naasira wa muciina maa ma ahaanin muxammadun muxammed ma ahaanin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi abaa axad qof aabihii nin aabihii ma ahaanin min rijaalikum raggiina ka mid ah nin rasuulka ilaahay aabba u yahay ma jiro waxay leeyihin culimadu dee sayd ibnu muxamed bay u yaqaaneen saxaabadu ninkan marka hortee ninkan rasuulka ilaahay ma dharin oo sayd ibnu muxamed mu ahayn rasuulkana calayhi salaatu wasalaam inama wuu dharay laakiin inamadii uu dhalay may gaadhin heer la yidhaahdo waa nin macnaane rajul ninka la oran karaa markuu qaangaado masalan de rasuulku wuxuu dhahay ninkii qaasim la odhan jiray iyo dayib iyo daahir saddexdaaba waxa u dhashay khadiija radia allahu canha saddexduba iyagoo yar bay dhinteen qaasim iyo dayib iyo daahirba mariya alqibdiya masriya ahayd iyadu waxa u dhashay ninkii la odhan jiray ibraahim isaguna isagoo naaska shaqaya ayuu dhintay ma oo waxaad ka og tahay rasuulku inuu maaragtay khadiija waxay u dhashay afar hablood iyo saddexdaa inan bay u dhashay haduunan zaynab iyo ruqiya iyo umu kalsoom iyo faaduma ayay ahaayeen radia allahu canhum ajmaciin saddex ka kamida afartii hablood lix caruurtii kamid toddoba soo khadiijimay dhalin lix ahaani waxay dhinteen rasuulka oo nool oo qura ayaa rasuulka ka dambaysay iyaduna waa sii dhimatay lix bilood kadib ba ayay dhimatay marka xasan iyo xuseen baa dee waxa ay jirkiisa rasuulka ka joogay oo awow u ahaa xaaladday aayaadkani soo degayeen way yaraayeen bay mufasiriintu leeyihiin walaakin ha yeeshe kaana wuxuu ahaa rasuulka alle subxaana watacaala wuxuu ahaaday rasuul allah kaana iyo ismigeedaba qadar walaakin kaana muxammadun muxammed wuxuu ahaaday rasuul allah ilaahay rasuulkiisa ayuu ahaaday subxaana wakhaatama iyo wakhaatima labadaba waa la qiyey marka xukmi aayatayn bay qaadanayaan mar haddii labada qira'a macnahoodu kala duwanaado waxay qaataan laba aayadood xukunkooda wakhaatimi nabiyiin ambiyada kii mara wakhaatima nabiyiin ambiyada kii lagu khatimay ee lagu gebagabeeyey ayaa rasuulka ilaahay ahday subxaanahu watacaala amba wakhaatama nabiyiina buu ahaaday rasuulkaas subxaanahu watacaala ku allaba ku xiray khaatima haddii laydhaha kii gebagabeeyey amba wa khaatama annabiyiin nebiyiinta kii lagu xidhay ayuu ahaaday culimada qaarkood waxay leeyihiin kii lagu qurdiyey buu ahaadayba adugu calaa ayati xaal aayaddani waxay nafs u tahay nebi rasuulka ilaahay ka dambaynayaa inaanu jirin kaana laa nebiya bacdahu falaa rasuula bacdahu bifariiqi awlaa waalxaraa marka nebi ka dambaynaya ma jiro markaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isaga ayaa ambiyada ilaahay uu ku gabagabeeyey wa ana alcaaqib aladii laysa bacdahu nabiyun ilaahay raxmadiisana waxaa ka mid ah inuu addoommada usoo diray maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisana wuxuu ku sharfay in maaragtay ambiyadii rusushii uu ku khatimo diintiina uu dhammaystiro nebi ka dambaynaya ma jiro qofka nabiyullaahi muxamed dabadi nebinimo sheegtaa xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waxa weeye kadaabun afaakun dajaalun daallun mubilun intaasu xukunkiisu noqonay waa beenaale oo jariisa ah oo dajaal ah oo baalunsan waxna luniyo weeye dadadka muslimiinta waa inay iska ilaaliyaanoo maarkaysa marka ilaahay waa khatimay dacwadii israa risaaladana waa xihan tahay tiin ka dambaysa oo lasoo dejinayaana ma jirto weeye fara badan wasabbixu alla u tasbixsada oo waxaan u cunsamin oo fogeeya kufra gadhin hore iyo wa asiila mid dambaba iyo asiila mid dambaba kuwa alle alladii midka weeye yusallii calaykum waa allaha idiin naxariista subxaanahu watacaala huwa alle alladii midka weeye yusallii calaykum waa ilaaha idiin naxariista subxaanahu watacaala wamalaa'ikatuh malaa'igtiisuna isaga ayay idiin baryaan amba huwa alle alladii midka weeye yusallii ambaana calaykum wa malaa'ikatuh ilaahay malaa'igtiisuna way idiin dambi dhaaf dalbaan waa maalin maxaynu u leenahay waxa iska jirta ilaahay markaa xusto ood ilaahay faallaysood ammaanto ilaahay adigana wuu ku ammaanaya fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ilaahay baa sidaa laha subxaana markaay noqonaysaa asanaau min allah arraxmana waa lagu fasiray wasalafku aqwaasha kala duwanba way ku leeyihiin sallii calaykum ka idin naxariista weeye wa malaa'ikatu malaa'igtiisuna ilaah bay dambi dhaaf idiin weydiiyaan oo way idiin duceeyaan markaa labada qowlba way jiraane bal oo masalan bukhaari oo kale abi caaliya wuxuu ka wariyaa asalaatu min allahi caza wajala masalan waxau leeyahay abu caaliya wa sanaahu cala alcabdi cinda almalaa'ika waa ammaanintu ilaahay addoonkiisa ammaanayo malaa'igta agteeda uu ku ammaanayo abu caliya qaybkiina waxay leeyihin asalaatu min allahi caza wajala alraxma waa ilaahay idin naxariisto weeye ama asalaatu min almalaa'ikati fabimacna ducaa'i lilnaasi walistikfaar ilaahay bay dembi dhaaf u weydiiyaan ilaahay baana qur-aankiisa ku cadeeyey inay muuminiinta malaa'igtu ilaahay dembi dhaaf weydiiso wayastakfiruuna liladiina aamanuu ilahay waa kii ka hadlaya malaa'igta xawla carshiga allah wuxu uhi subxaanau watacaala ilaahay muxuu idinku naxariisanay aba idin amaana liyukhrijakum suu hala idinka saaro min aظulimaati madowyada ila nuurna uu idinku saaro wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna bilmu'miniina wuxuu u yahay raxiima allaha u naxariista badan wey taxiyatuhum mu'miniinta salaantoodu taxiyatuhum salaantoodu yowma maalin ayso salaami doonaan yalqawna ay la kulmi doonaan hu alle salaam salaam weeye malaaigta iyagaa islaami doonto oo malaaigtaa salaami doonto waacadda wuxuu u diyaariyey lahum ayaga alle ajraa buu u diyaariyey ajarkaasoo kariima wanaagsan al ajru kariim qur-aanku inta badan jannadu u isticmaalay yaa ayuha nabiyu nebiyow innaa annaga arsalnaaka ku diray shaahidaa xaalaa tahay maray wa mubashira xaalaa tahay mid bishaaraynaya wa nadiira xaalaa tahay mid digaaya wadaaciya xaal aad tahay mid ii baaqaya oo daaci ah ila allah alla xaggiisa dadka ugu yeedhaya biidni ilaahay amarkiisa iyo ogolaashihiisana ugu yeedhaya waziraaja xaal aad tahay iftiin muniira halaalaya oo iftiimaya ee wabashir u bishaare almu'miniina mu'miniinta waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum ayaga inay u sugnaatay min allahi alla xaggiisa inuu uga sugnaaday fadlaa fadli inuu uga sugnaaday fadligaasoo kabiira wey walaa tudic ha adeecin alkaafiriina kuwa kaafiriinta ha adeecin wlmunaafiqiin kuwa munaafiqiintana ha adeecin wadac ka tag oo iska daa adaahum waxyeelayntooda waxba ha yeelin marka masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi aayaddu markaa mansuuq buu tafsiirkaas noqonaysaa markii dambe waxaa la laakiin waa intaa jihaadka la farin bay noqon kartaa marka wadac ka tag adaahum waxyeellayntooda amba wadac ka tag adaahum dhibkooday adiga ku dhibaya oo masalan waxba ha ka soo qaadina iska sahlo watawakal cusfo cala allahi ilaahay korkiisa tala saaro wakafaa billah ilaahay baa kugu kaafiya subxaanahu watacaala wakiila xaal mid la cuskado oo la tala saarto yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow idaa nakaxtum marka haddaad guursataan amba markaad guursan haddaad guursataan almu'minaat haweenka muuminaadkaa ah haddaad guursataan uma dabadeed sallaqtum waxaad furtaan kunna haweenkii aad furtaan min qabli an tamassuu intaydaan u galmoonin hunna haweenkan famaa lakum idiin ma ahaanin calayhinna haweenka korkooda idinkuma sugnaanin lilcidda ay cidda cidda wax la yidhaahdaa inima sugnaanin cadadbax cadadbaxaasoo tactaduunaha idinku aad tirsataan oo tirsanaysaan famaticuu u raaxeeya fahaysiiyahunna haweenka wasarixuu sii daaya haddaydaan dan ka lahay hunna ayaga saraaxa siidayn siidayntaasoo jamiila wanaagsan aayaddan ilaahay wuxuu ku cadeeyey subxaanah watacaala iska gagaabinaynaaye saddex xukunba waa laga qaadan karaya masalan haddaad inan guursato haweenayd guursato oo mad mehersato dabadeeto adigoon mehersanin aad haweenaydii fur waxaan ujeeda adoon u galmoonin aad inantii sii dayso amba aad furto adiga kuu cadadbixi mayso cadadbax amba cidatirta waxaydhaha kuu samayn mayso mar haddaa intaad meherisay aad ka noqotay mar saacaddaa aad furtay nin alla ninkay doonto ay guursan kartaa Eh, markaa laba midkood bay noqon kartaa haddaad meher ku heshiiseen ood masalan tidhi waxaa kugu meerinaya adduun intaa dhan anaad nin galmoonin kalabar bay yeelanaysaa haddii aydaan meherba ku heshiinin inta badan inagu ma naqaano laakiin sharciga wax macruuf ah ay dhacdo inaydaan waxbaba ku heshiinin marka waxba ma yeelato waxa la yidhaahdo muxuca ayaa la siinayaa bay culimada qaarkood ay leeyihiin waxa ka duwan haweeneyda haddii ninku ka dhinto way ka duwan tahay oo maala intuu haweenaydii guursaday isagoo uba galmoonin haddii uu dhinto biijmaaci lmuslimiin bay iyadu markaa ku cidda fisanaysaa way ka duwan tahay maarkaysaa sii la furay waa xaalad ka duwan marka min qabli an tamasuu intaydaan taabanin huna haweenka waa intaydaan taaban buu qur-aanku isticmaalay galmadu ka hadlaya galmadana waa la yidhahda culamada galmada isku khilaafsan qaarkood waxay leeyihin mar hadduu dee urugto albaaba uxidhay waa in inatu meherka ay iska yeelataa qaarkoodna waxay leeyihin maya meesha waa in uu dhaco galmo jimac kelmaduna xad bay leedahay markaa yajibu calayka alquslu maadada rasul marmariso ayuu waajib kugu noqonaya mayrashadu maya waxay leeyihin waa in meesha ilaad soco waa qaybuubat alxashafa fi lfarji e, masalan waa in xinta u horaysa maogtay bahalka caaray waa inay meesha tagto saasay leeyihin maarkaysa markaas waajib kugu noqonaya ilana xataa mayrashada laftigeedu goorma waajib kugu noqonaysaa mariso ninka waxbaasha ku noqota iyo haweeneyda qofku markuu eh, galma sameeyo un amba markuu dee biyabaxo xataa haddaad galma samaysona biyo bixin waajib bay marishada kugu noqonaysaa ma marka waxa weeye shayinantu waxay yeelanaysaa un marka cadalbax ma cidda tirsanaysa waa iska eh, min qabli an tamasuuhuna uu ka noqday halkaynu ka nidhaahno wey famaa lakum calayhina min cidda ba cidda ku leediin ma jirto ciddadaasoo tactadduuna aad tirsanaysaan ha-utadaba famaticu raaxeeyahuna haweenka wasarixuhuna sii daaya haddaydan dan kale ahayn saraaxan sii dayn jamiila wanaagsan saraaxa sii dayn jamiila wanaagsan allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiyu nebiyow inaa anagu axlalnaa waxaanu xalaalaynay laka adiga waxaanu kuu xalaalaynay aswaajaka baanu kuu xalaalaynay haweenkaada allaatii aatayta aad siisay ujuurahunna meherkooda aad siisay wamaa kuwii baanu kuu xalaalaynay malakad ay hanatay amba ay yeelatay yamiinuka gacantaadu ay yeelatay oo mimaa kuwii ka mid ah afaaa allaahu alla ku soo celiyey calayka korkaaga ay gaalada uu kaaga soo celiyey kuwaasaanu kuu xalaalaynay Eh, mufasiriintu waxay leeyihiin haweenkan ilaahay u xalaaleeye waa kuwa meherkooda siiyey sida mujaahid iyo keyr waahle ku fasireen ma arkaysa oo haweenka rasuulka meherkoodii oo dhan waa la garanayay ma ogtahay intuu ahaa eh, markaas xaaladan haweenkan loo xalaaleeyey waxa weeye waa intii rasuulka ilaahay dooratay markuu ikhtiyaarka geliyey ee rasuulka ilaahay doortay ayuun bay noqonayaan marka mar dambe rasuulka ma laga qaaday haweenkii in ka badan inuu guursado ah, waa jira waa laga qaado waa loo fasaxay markii dambe laakiin mar naxaa waxaa lagu abaalmariyey inta xaaladaa uu qabay uun inuu ku gaabsado mar hadda ilaah iyo rasuulkiisii ay doorteen alla wuxu uhi subxaana watacaala yaa ayuha nabiyu nebiyow ina anagu axlalnaa waxaanu xalaalaynay laka adiga waxaanu ku xalaalaynay azwaajaka haweenkaaga allaatii haweenkaasoo aatayta aad ujuurahunna hadsiisay haddii la siiyo iyo haddii caqadka lagu dhexdiisa meherka lagu magacaaboba waa isla mid bay yidhaahdaan wamaa kuwii baanu ku xalaalaynay malakata a yeelatay yamiinuka midigtaadu ha yeelatay oo mima kuwii afaanahu alla uu soo celiyey calayka adiga uu kugu soo celiyey wa banaati camlika adeerada hablahooda ayaa lagu xalaaleeyey wa banaati cammika adeerada hablahooda ayaa lagu xalaaleeyey waad guursan kartaa in adeerta wa banaati cammaatika edooyinka waa eedadiiba la jamciyey wa banaati cammaatik edooyinka hablahooda ayaa lagu xalaaleeyey aad abtiga tihiin wa banaati khaalika abtiga hablihiisa ayaa lagu xalaaleeyey wa banaati khaalaatika habayaraha hablahooda aad habrawadaaga tihiin allaatii haweenkaasoo haajarna qaydkani shardi maaha waa sida wanaagsoodke allaatii haweenkaasoo haajarna hijrooday macaka wamra'atan haweeney baa lagu aanu ku xalaalaynay wamra'atan haweenay baanu ku xalaalaynay mu'minatan ah waa in wahabad hadday hibayso amba ay siiso nafsaha nafteeda hadday u hibayso haweeneydaasi linnabiyi nebiga hadday u hibayso ay tidhaahdo meher la-aan iyo waxba la-aan baan nafteeda kuu siiyey waa goorma in araada haddii uu doono ayaanu kuu xalaalaynay annabiyu nebiguna uu doono an yastankixa inuu guursado haa haweenaydaasi khaalisatan xaal ay gaar tahay baanu kuu xalaalaynay haweenayda laka adiga ay gaar kuu tahay min duuni lmu'miniin mu'miniinta sokodood oo rasuulka ayuun gaar u ahayd min khusuusaati rasuul haweenaydu inay sibayso ay nin unisa siiso ayadoo weligeedii iyo shuhuud midnaba aan la imanin macnaha meherna aan weydiinaynin qad calimnaa waanu ogaanay ba alla yidhi subxaana watacaala waanu ogsoonnahay qad calimnaa waanu ogsoon ogaanay macakii farabnaa aanu u xalaalaynay haweenka aanu u xalaalaynay calayhim muuminiinta oo fii aswaajihim kusugan ogaanay macnaa afar keliya in loo xalaaleeyey meher ay ku guursadaan weli uu guuriyo maragnada ay yeelato khilaaf ku jirta ku jiro maraga maakii faradnaa calayhim aan u xalaalaynay biaswaajihim iyo wamaa kuwii baanu ogsoonnahay malagaas ay yeelatay aymaanuhum oonu iyagana u xalaalaynay oo tiro addoomma ah intaad doonta ayaad ka guursan kartaa amba jihaadka aad ku heshid amba ah lagu siiyo amba aad soo ibsatidba intaasaanu ku xalaalaynay baa ilaahay subxaana watacaala ama kuwana waxaan ogsoonna intaanu u qadaray waxaanu sidaa u yeelay likay laa yakuuna si ahaanin calayka korkaaga xarajun cidhiiri macanaa wax ismigii korkaaga si aanu wa kaana allahu alle wuxuu aaday afuura ilaah dambi badan weeye raxiima waana allaha raxmadda badan la weeye turji marka aayaadka laba qowl baa ku jira qola waxay odhanayaan rasuulku haweenkii faraha badnaa ee uu guursaday waxa qismada la yidhaahdo amba habeen naseexadku rasuulka waajib kumay ahayn ee haweenkaa intuu doonana wuu la degayey intuu doonana wuxuu odhanayay guryihiina iska jooga kaasi waa tafsiir jiro weeye tafsiirka labaad maya wuxuu odhanaya waa haweenkaa rasuulka naftooda siiyey oo u hibeeyey taa doontana waad guursanaysaa weeye taa doontana waad iska celinaysaa labadaa tafsiirba way ku fasirin allah wuxuu yidhi haweenkaasaanu ku xalaalayn turjii waa dibdhigi man tashaau taa doonto oo minhunna haweenkaa ka mid ah waahibaadka ah aba minhunna kuwan aad qabto a ah dib u dhigi doonto ayad nasiixadkeedaba aad ka tegi wa tu'wii waad soo dhoweyn ilayka xaggaaga ayaad usoo soo jiidi man tashaau taa doonto oo kuwa naftooda ku hibeeyeyba ah amba kuwaad qabtaba ah wa siday leeyihiin oo rasuulka qismadu waajib kumay kumay ahayn bay leeyihiin waman baad soo dhowayn doontaa ibtagayta addoontay oo addoonto oo minman duul ka mid ah cajalta aad ka dheeraatay aan aad ka daysay ood maaragtay jiifkoodaba ka fogaatay markaad doonto iyana dib baad u soo ceshan doontaa wey waman baad soo dhowayn doontaa ibtagayta aad doontay oo minman kamida cajalta aad ka dheeraatay falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayka korkaas ama waman midka istaqayta aada doonto oo miman kamida cashanka aad ka fogaatay haddaad iyagana soo ceshato falaa junaaha dambi ma ahaanin calayka korkaaga ma ahaanin daalika kaa qismada saa doontana aada la dhegayso ta kalena aada dib iskaga dhegayso amba saa doontana aada guursanayso saa doonidna aada ka celinayso kuwa naftooda ku siiyey ayaa adnaa ugu dhow an taqara inay ku doogsato amba ay ku nefisto amba ay ku qabowsato acyunuhunna indhahooda oo walaa yaxsanna aanay murugoonin haweenku oo yarbayna ay ku raali noqdaan bimaa kii aatayta aad siisay hunna iyaga aad siisay kulluhunna dhammaantood inay raali noqdaan wallahu alla yaclamu waa ogsoon yahay maa fii quluubikum quluubtiina waxa ku sugan ee ah min almayli ilaa bacdihina ilmaga qaarkood haweenkooda qaarkood ha ujejeedsanaya ilaahay baa ogsoon markaa si rasuulka dembi uga ilaaliyo ayaa ilaahay rasuulka wuxuu u fasaxay tuu doonana inuu jiifsigeela jiifsigeeda badiyo tuu doonana uu yidhaahdo iska naso ile quluubtan la ilaalinaya si rasuulka ismi iyo cadaaladdarra ugu dhicin waayo quluubtu maaragtay aad bay u adagtay kantaroolkeeda wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna caliimaa ilaaha cilmiga badan weeye subxaana watacaala xarimaayo dulqaadka badan laa yaxilu xalaal ma aha laka adiga nebi muxamedow xalaal kuuma aha annisaau haween kuuma xalaal aha min bacdu intaana lasoo sheegay dabadeed oo ilaahay rasuulkiisu salawaatu ullahi wasalaamu aley ilaahay wuxuu rasuulkiisa ku abaalmariyey haweenkii uu qabay saxaabadaha ee rasuulka ilaahay doortay ayaa maadaama ilaahay iyo rasuulkiisa ay doorteen ayaa suu ilaahay arrintaa uga abaalmariyo ayaa rasuulka alle wuxuu abaalmarin haweenkaa uga dhigay in rasuulku ku gaabsado un haweenkaa waxaanu ka xarimay inuu haween kale oon iyaga ahayn guursado amba iyaga mid ka mida ah intuu sii daayo mid kale uu meesheeda uu soo geliyo dabadeeto ilaahay haddana uu ka kor qaaday rasuulkaas rasuulka uu ka soo qaaday baaban lahaa mamnuucidan waxaanu u baneeyey inuu guursado laakiin haddana ma dhicin oo xukunkaa dabadii rasuulku haweenay dambe oo uu guursaday ma jirin ayadoo ilaahay uu u fasaxay subxaanahu watacaala guur dambe ma dhicin allah wuxuu ihi laa yaxilu xalaal ma aha laka adiga kuuma xalaal aha sunahaan loogu fasaxay u haween xalaal kuma aha min bacdu kuwaa dabadood haweenkuu xalaaleey maa ahaanin walaa an tabadala inaad ku beddelataana xalaal kuma aha tatabadel taaba xasban walaa an tabadala inaad ku doorsataana xalaal kuma aha bihinna kuwan min aswaajin haween kale inaad ku bedelato walow acjabaka haba ku yaabgeliyaan kuwaad ku bedelan kuwaad ku bedelanaysaa walow acjabaka haba ku yaab geliyo xusnuhunna wanaagoodiyo ilaa maa mid mooyaane mararkaas ay hanato amba ay yeelato yamiinuka midigtaadu addoonka intaa doonto ka guurso wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday yahayna calaa kulli shay shay walba raqiibaa ilaaha ilaalinaya subxaanah watacaala wey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa tadkuluu ha gelina buyuuta nabiyi nebiga guryihiisa ha gelina guryaha muslimiintuna waa lamid oo inagii soo maraya ila an yuudana in la idmo lakum idinka in laydin ogolaado oo laydinku yeedho ilaa bacaam cunto in laydinku idmo oo laydinku yeedho mooyaane aayaddan horta waxaa la yidhaahdaa aayat lxijaab axkaam fara badan iyo aadaab sharciya ah baa ku jirta kollay tafsiirka deg degaha ah baynagu khasbaya inaynu iswadadusaagi doonno waxaanay aayadani ka mid tahay meelihii qowlka cumar uu ku waafaqay waxyiga ama tamsiilka uu ku waafaqay sida ku jirta fi صaxiixayn waafaqtu rabbii caza wajala fii halaatin qultu ya rasuula allah markaa ayay ka mid ahayd maqaamu ibraahimkii baa ka mid ahaayo waxaa ka mid ahaa aayat xijaabkan marka ilaahay subxaanahu watacaala ma wuxuu ku xarimay qofku inuu iska soo galo un guri aan loogu yeedhin guryaha rasuulkuna way kaba sii daraayeen mas-uul baa jirtayoo rasuulku maruu guursaday bay ahayd calayhi salaatu wasalaam dabadeed waa markuu jaxash guursaday bay ahayd rasuulku dadkiibu ugu yeeray weliimadii dee raggii weliimada loogu yeeray ila meeshuu aroos lagumana raago lagamana raago bay yidhaahdeeni ayaabay sheeka usii fadhiisteen aher iskaga bax haddii aroos lagu yeero maxaa jira iskaga bax waxa ilaahay kusiiye marka ka cunto ha u qadeen meesha labada qofba waa iska biyaan allah wuxu uhi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyanow laa tadkuluu ha gelina buyuuta annabiy nebiga guryihiisa ha gelina ila an yudaca in idmo amba laydinku yeedho lakum idinka ilaa tacaami yudanabaa bimacnaa ilaa tacaam hadii laydinku yeedho mooyaane ha gelina haddii se tacaam laydinku yeedho gala weliba goormaa gelaysaan hayra naadiriin kuwa sugaya khayrkood xaalaad tihiin inaahu bisaylkiisa laakiin haddaad tidhaahdo meesha macsuumad baa jirta ee guriga gudhada iska jar oo inta dheriyaa la keenayo ariga lagaa dul fadhiido waa musiibo hayra naadiriin kuwa sugaya keyrkood halaakiin laakiin haddii aad noqotaan kuwa cunta sugayaala ha fadhiyina meesha weyn inta wax islaanaya maad ka fadhayna abadan laa ya sheekh laa tadkul hayra naadiriin sida waa inaad fahamto hayrana kayra baa meesha ku taala hayra naadiriin kuwa sugaya qaylkood xaalaa tihiin inaahu bificilkiisa laakiin haddaad tidhahdaan bislaashaanu ku sugaynaa abadan naadiriin baa markaa walaakin idaa ducitum marka laydin yeedhown fadkuluu gala fa idaa daciftum markaad wax cuntaanna fantashiruu facafa oo iska taga walaa tamkutu ha ku nagaamina guryaha hasii fadhiina bare walaa tamkutu qadar hasii fadhiina musta'nisiina calatin kuwa isku weeshanayeen lixadiidi sheeko iska baxa meesha iskaga bay ina dalikum wuxuu ahaaday sheekadaas iyo iska fadhigaas ina dalikum jinasi kaana wuxuu ahaaday yu'dii midqibaya annabiya nebiga mid dhibaataynaya nebigeena dhibaana wa xaaraan weeye fayastacyi rasuulkuna wuu ka xishoonayaa minkum xakiim rasuulkuna waa idinka xishoonaya wallahu allana laa yastacyi kama xishoodo min alxaqa ilaahayna xaqa kama xishoodo afadhihin meesha seeka cawi waidaa sa'altumu markaad wax weydiisanaysaan hunna haweenka mataaca wax um alaabu markaad weydiisanaysaan amba cilmi fas'aluu ka weydiista hunna haweenka min waraa'i xijaab xijaab dabadi laabudda min xijaab laabud laabud min waraa'i xijaab xijaab dabadi ka weydiiya tera dabadi waa inay xijaabnaadaan haweenku haween iska dhaaaan soo taagi dalikum xijaabka ayaa abharu u daahirnimo badan liquruubikum haweenka rasuulkana kuma kaasa waa min abcafi lqawlka oranaya rasuulka haweenkiisa kukaasiye dalikum yani kiinaas ayaa abharu u daahirnimo badan liquluubikum iyo wa quluubihina iyo haweenka qalbigadoodaba wamaa kaana idinma ahaanin lakum idinka idinma habboona an tu'duu inaad dhibtaan rasuula allahi inaad dhibtaan walaa an tankiduu inaad guursataan xalaal idinma idinma banaana aswaajahu rasuulka ilaahi haweenkiisa min bacdi isaga dabadii abada mamnuuc haweenka rasuulka in la guursado xaaraam ina dalikum jiinnaasi oo aan rasuulka ilahi in la dhibo ama maaragtay haweenkiisa la guursadaa kaana wuxuu ada cinda allah ilaahay agtiisa cadiima midku weyn in tubduu haddaad muujisaan shay a waxuun ow amase tukfu aad qaysanu shayga faina allaha alle kaana wuxuu ahaaday yahayna bikulli shay shay walba caliima allaha ku cilmiga badan weeye laa junaaxa dambi ma ahaanin calayhina korkooda haweenka inay usoo galaan fii aabaa'ihinna aabbayaashood hadday usoo galaan laa junaaxa ma ahaanin calayhina haweenka korkooda fii aabaa'ihinna dembi ku saarani ma jiro walaa abnaa'ihinna inamadooda inay soo galaan dembi kuma saarna haweenku dembi kuma leh walaa ikhwaanihinna walaaladoodna dembi kuma leh walaa abnaa'i ikhwaanihinna ilma hablahay inamaday dhaleen walaaladood ee idada u tahayna dembi kuma saarna walaa abnaa'i akhawaatihinna hablahay walaalaha yihiin inamaday dhaleen ay habaryarta u yihiin walaa nisaa'ihinna iyo haweenkooda muslimaadkaa dembi kuma laha walaa maa kuina dembiguma sugna malakata yeelata ee addoommacaka dig aymaanuhunna midigyadooda wataqina allah ilaahay ka baqa haddaad aweegan tihiin ina allaha alle kaana wuxuu adeeyaana calaa kulli shay shay walba shahiida ka arkaya wey haweenka cid aan inta ahayni uma soo geli karto amka iyo waxa ku jira iyaguna aynu suuratu nuur baynu kusoo maqlayo iyo absiguna waa ula mid weeye waa in adeerkay waa in absigay guryaha la wada gelayaa diin maaha xaaraam wey xaaraam biduuni idni sawj aan sawjkeedi joogin mamnuuc wey awreadaag baanu nahay haye waa in aabigay waa in adeerkay waa dumaashigay waa ninka wadaarkii musiiba adayaasanay waa diin ina allaha alle ilaahay subxaana wa tacaala iyo wa malaa'ikatahu ilaahay malaa'igtiisuba yusalluun waxay ammaanaan cala nabiyi bay ammaanaan ay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow salluu ku salliya calayhi rasuulkiina ku salliya salawaatu llahi wasalaamu calayh wasallimuu salaama tasliima salaamidna salaama weeye axaadiis fara badan baa ku soo aroortay amarka rasuulka salligiisa la isfarayo markaba mar kastoo rasuulka lasoo qaado ma waajib buu inagu yahay mise qofka muslimkaa cibrigiisa markuu waajib ku noqonay horta laabud waxa daruuri ah mar uun inaad rasuulka ku salido qof kastoo muslima waajib bay ku tahay inta ka dambaysa soo maaha salaada marka la taagaya waajiba ah imaamu shaaficiyi mooyaane aimada kale waxay qabaan in qofku haddii salaada dhexdeeda uu salliga rasuulku ka tago tashahud shaaficiyaadka inaanay salaadiisaasi guraynin halkan hadduu ga tago imaamu shaafici wuxuu qabaa inay gurayso waxaana waajibka abuu ah leeyahay inuu soo celiyo qofku salaada mar kastoo rasuulka ilaahay lasoo qaadana inaad ku salidaa waa waajib waajib bay noqonayaan saasay culimo badan oo muxaqiqiinihi ay ku tegeen oo isaga shaafici wuxuu leeyahay wa min hunaa dahaba shaaficiyu raximah llah ila anahu yajibu cala lmusali an yusaliya cala rasuli lah sal lay slama fi tashahud اlakiir fain tarakahu lam tasixa salaatuhu maansaayso cala ana aljumhuura cala khilaafihi waxaka alijmaaca cala khilaafihi وللقول بوجوبه ظواهر الحديث ولا إجماع في هذه المسألة إلا قديما ولا حديث عنه ثم كثير من في الدوام marka in la ijmac warsakuha inama hayaan shaaficiyada meel ugu hayo allah wuxuu i subxaana watacaala ilaahay rasuulkiisa ku sameey bikayfiyatin yaliiqu bihi saliga rasuulku waa cibaado rasuulka ilaahay markii ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey saxaabada rasuulku way u yimaadeen rasuulka waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah yaa rasuul allah ma arkaysaa rasuulka ilaahayow amarana allahu an nusalliya calayka ya rasuul allah fakayfa nusalli calayk sidee ayaanu kugu sallinaa rasuulku isagaa baray siday ugu salliyi lahaayeene mid walba mu odhan meel ka soo hees abadan ma qaala rasuul ilah sal sl jamjam waxan abadan hawaare boorku rugmo waxaan jiri wey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa yuuduuna dhibaya yuuduuna allaha ilaaha dhibaya subxaana watacaala maxay ku dhibayaan ilaahay see loo dhiba waa khilaafka awaamirtiisa la khilaafayo waa imaankii macaasida ilaahay waxay abuu reebay la samaynayo iyo waa rasuulihi rasuulkiisa dhibaya rasuulka ilaahay see loo dhibayaa waxa weeye waa bicaybin aw nafsin waa aayaadkan loo daliishado rasuulka ilaahay caybiisu inay tahay gaalnimo xataa looma shartay iclaam rasuulku hadduu y qofku caayo ilaahay rasuulkiisa yakun cala qool rinta axad waa gaal cala qool buu gaalay maarkaysa tanaa loo tarjima xataa de ayaanu caayin be hadduu xalaashado lu aragto in cayda rasuulka ilaah u banaanaysa sideedaaba kufri u taha ade haye waa kufri iska ilaali marka wax kastoo jiraba baabee alla waxaa gaal joog ina aladiina kuwa yuduuna allaha dhibaya iyo warasuulah ilaahay rasuulkiisana eedaynaya lacanahum allah ilaahay baa nacdanay fi dunya iyo walaakhira waacadda wuxuu diyaariyey lahum ayaga cadaaba buu diyaariyey muhiina waladiina kuwa yuuduuna dhibaya almu'miniina dhibaya raggaa iyo walmu'minaatiga kuwa haweenka mu'minaadka ab ku dhibaya bigayri maktasabuu waxaanay kasbanin sidaa dhe bigayri maktasabuu waxaanay kasbanin ku dhibaya faqad ictamaru kuwaasina waxay xambaarteen buhtaana dembi bay qaateen iyo in bay qaateen iyo wa ismaa dembi mubiina cad bay xambaarteen baa ilaahay subxaana watacaala yaa ayuha nabiyu nebiyo qul waxaad tidhaahdaa liazwaajika waxaad ku tidhaahdaa haweenkaaga iyo wa banaatika hablahaaga iyo wa nisaai lmu'miniin mu'miniinta haweenkooda waxaa ku tidhaahdaa macay waa xijaabka dheh oo marada xijaabka addam isku siiya yudniina way ku sii dayni waa idna waa sii dayn yudniina way ku sii dayn calayhinna korkooda min jalaabiibihinna jilbaabyadooda ayay ku sii dayn doonaan jilbaabkuna waa maradan weyn ee haweenayda wada qarinaya min alqadami ila alqarni madaxa ilaa iyo lugaha qarinayaan ma arkaysa yudniina way ku sii doon calayhina min jalaabiibihinna ayay kusii doon doonaan dalika kaas markaa jilbaabku kaa weeye masalan waa inaan jilbaab waa milxafada waa milxafa waa maro wada qarinayso oo markay huwato waa inay u humbaaleysaa sida haasi gorgorka weyn sooma u humbaaleeya waayo dhogortan iyo baalashan iyo waxaasoo dhan baa dadaya waa kii shaacirku lahaa tamshi nusuuru ilayhi wahya laahiyatun mishya alcadaari calayhina jalaabiibu nin buu maaragtay ku diganayaa raadku cunay oo aar buu lahayn maog markaasuu ku leeyahay tamshi nusuuru ilayhi gorgorrada ayaa xaggiisa u soo tallaabsaday wahya laahiyatun mishya alcadaari sidaa socodka hablaha gashaan timaha oo calayhina jalaabiibu markaasuu gorka haddaad aragtay geelku uu humbaalaynayaa moogta mara weyn oo maaragtay aan waxaan maaragtay maanta la qaatay ma ajirba oo ay ku wanaagsanay inaan ibraahim badan helo dalika kaasa iyo an yucrafna u dhow oo in la garto an yucrafna in la garto oo falaa yuldayna aan la dhibin wa kaana allahu alla wuxuu ahaday kafuura ilaah dembi dhaafista badan raxima akrista kitaabka la yidhahdo xijaab almara uu leeyahay sheekh albani raximah llahu tacaala subxaanaka allahuma bihamdik